alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam baabu liilaa'i wadihaari walkafaara wuxuu baab yahay alilaa wadihaar walkafaara marka baabu rajca ambaba kitaabu rajca oo laga meela qaarna ku hartay kitaabu rajca ayay soo gudagelayaan ilaahkan iyo dihaarkan iyo kuwaas baabulilaahi wadihaari walkafaara rajacada markuu sheekhu marayay waxay noo keenay cimraan bin xusein oo la weydiiyey su-aasha waa saxaabi saxaabiga hadalkiisuna iyo ficilkiisuba haddii aanu aayad iyo xadiis ka hor imanin isla markaana aanu saxaabi kale aanay iskhilaafin muxuu noqonayaa sharci buu noqonaya in la qaato hadduu aayad iyo xadiis ka hor yimaado dee la qaadan maaya hadday saxaabi kale iskhilaafaanna dee waa la kala rajaxaya ka daliilka udhow baa la qaadanaya ee lama kala mudna lawadoodaasi ka daliilka udhow ayaa la qaadanaya lakin haddaan cid kalena ka hor imanin waa la qaadanaya hadalka saxaabiga marka cimraan bin xusein radi allahu canhu waa la weydiiyey anahu su-ila can irajul baa yudalliqu furaya imraata haweenadiisii uma yuraajicu haddana soo celinaya walaa yushhid isla markaana aan markhaati u sameynin markuu furayana markhaati umuu samayn markuu soo celiyeyna markhati u samayn faqaala wuxu uhi ashhid calىa طalaaqiha w calىa rajcatiha markhaati geli wa akrajahu lbayhaqiyu markaa abu dawud baa lafdigaa soo wariyey isagoo mawquufa sanadkiisuna saxiix wa akrajahu lbayhaqiyu bilafd ana cimraan bin xusein radi allahu canhu su-ila waxa la weydiiyey camankii raajaca imraatahu soo ceshaday xaaskiisii markii uu furay kadib walam yushhid ay walam yajcal lahaa shaahidan aw shuhuudan markhaatina uma samaynin faqaal fii gayri sunna muxuu ku dhacay salaka fii gayri sunna dariiqii sunnada mid aan ahayn buu maray facala fii gayri sunna ayaa ficil baa de aad soo qadari karta ku haboon markaa muxuu sameeyey dariiqii sunnada mid aan ahayn buu maray oo sunuhu wuxuu ahaa sunaha imika waa dariiqadii nabig alay slat slam falyushhid ilaana iminka ha markhaati geliyo wazaada طabraaniy fi riwaayati wayastakfir اllah ilaahayna dembi dhaaf weydiisa xagee bu dambi dhaaf ilahay ka weydiisanaya gaabiska uu sameeya inaanu markhaati gelin marka masalada waynu sheegnay oo culimada de qaar baa yidhi waa waajib in lasoo markhaati geliyo iyagoo adiladirshadeerkiisa jumhuur culama u fara badan yihiin badankoodu waa sunna bay yidhaahdeen markhaati gelintaas markuu furaya iyo marka kaleba laakiin markuu le cimraan bin xusein iminka ha sameeyo mar haddii ba ay dhacday iminka laftigeedana dee arrintii way taagan tahay mar ujeeddadu mar hadday ahayd in la dareemo qofkii oo hadhow maran wax kala iman karaan wa can ibni cumar radi allahu canhuma anahu lamaa goortii dallaqa furay imraatu haweenaydiisii waa xadiiskii dheeraayaynu soo marree qaala nabiyu sala allahu alay sl nabig wuxuu ku hi licumara markii uu dariiqii oo iyadoo aahir aan markaa xaydka ku jirto o furay qaala nabiyu sala lah ala slm licumar wuxuu ku yihi murhu falyuraajiciha amar ha soo ceshadeey mutafaq caleyh markaa soo ceshiga laftigiisa halkan imika maxaa laga fahmaya markhaati markaa loo sameeyey oo dee yaa ka markhaati ah cumar baa ka markhaati o dee inankiisii labakan ka weli soo celiyey cumarna radi allahu canhu markhaati mudday ka noqonaya saas weyaan macnihi marka ilaa wاladina yu'luuna min nisaaihim baa laga keeno alilaa ala yuli wa alyamiin bimacnaa qasama uu dhaartay weyaan bimacnaa xalifa weyaan uu dhaartay weyaan marka axaadiis qaar waxaa ku jirtay ala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm min nisaa'ihi shahran rasuulku dumarkiisi bil buu ka dhaartay marka muhiimadda imika lakin sharci ahaan waxaa looga jeedaa un xalfu zawj xalfu الزawji calىa tarki اlwad'i zawjatha aw jimaaci zawjati inuu ka dhaarto dumarkiisa uu ka dhaarto hadday mid tahay hadday laba tahay qur-aankana ku jirta ilah wuxu uhi liladina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faau faina allaha غafur raحيم وعn caiشha رadي الlahu عanهa qaalat waxay tihi ala rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxuu ka dhaartay min nisaa'i dumarkiisii ayuu ka dhaartay وxarama waanuu iska xaaraam yeelay fajacala wuxuu ka yeelay alxaraama haddaba xaaraamtii uu iska xaaraam yeelay marka hore xalaalan buu ka yeelay wa jacala lilyamiini dhaartiina wuxuu u yeelay kafaaratan kafaara gud rawahu tirmidiyu wa ruwaatuhu hiqaat dadka xadiiska warinayana waa hiqaat waa lagu kalsoon yihi marka xadiiskani uu caddaynaya un hadalkii hore aynu soo marray saxaabigu lahaa cabdillahi bn cabaas laqad kaana laka fi rasuuli uswatun xasana rasuulka alayh slat markii uu dhaartay aayadda hore ee suuratu taxriim ku jirtay wuxuu ka dhaartay maariya sayd calaa qawlin oo ya ayuha nabi lima tuxarimu ma axala laka tabtaqi mardaata azwaajika waxaa heshiiyey caaisho iyo xafsa sida saxiixa caaishaiy xabsi waxay ku heshiiyeen zaynab xasbu rasuulku alayh isalaatu wasalaam intuu soo maro ayay malab soo siin jirtay oo dabadeedna dumarka nebiguna sida xadiiska bukhaari ku jira laba xisbi bay ahaayeen laba xisbi <laughs> maaha xisbiyadii diiniga hadi xisbiyadii siyaasadee dumarka waxaynu ognahay maxaa ka dhexeeya daraair baaba la dhaha dara oo mid walba ta la dhib mudanaysa kضرائر الحسناء qulna لوجهiha xasda وبغda inahu لqaبيح nin baa gabay cid buu sheegayo markaa qofka qofka xaasidaya ambaba de aan markaa wuxuu odhanaya sifaanu lahayn buu ku sheegaya ka daraa'ir ilxasnaaye tusaale ahaan gabadhii quruxda badnayd dumarkii lala qabay waxay yidhahdeen qulna liwajiha wejigeeda xasad iyo buqdi ay ka tahay xasada wa buqda inahu laqabiixun bay idhahdeen marka adna saasoo kale ma waxba lagaa dhegeysan maayo markaa gabadha aad qurux badan bay odhanayaan mayada tani naf male waa caynkaas ayay ujeedeen de wax kale maaha way tartamayaan soo maha marka iyaga laftooda de bashar bay ahayn iyagoo ka baqanaya haddana marka labadan kooxood ay kala ahaayeen kooxna caisha hogaamin jirtay kooxna muslamo hogaaminaysa kooxda muslamo markaa waxaa kamid ahaa zaynab bintu jaxash iyo caishana xafsa iyo ayaa kamid ahaa marka xafsa iyo caaisha waxay ku heshiiyeen inay idhaahdaan waxaad tidhaahdaa makaafiir aan wanaagsanen waa xabag iyo waxaan wanaagsanen ayaa rasul allo kaa soo wareysa adna saasoo kale ku dheh dabeetana rasulku wuxu uhi may waxaan soo cabi malag oo waxay soo siisay zaynab ee dib dambaysa usoo cabi mayo rasuulkuna udgoon ku jeclaa taasi waa waa waa riwaayad waxaa kaloo laleeyahay rasuulku wuxuu ahaa xafsa waxay aragtay rasuulka alayh isalaatu wasalaam de ay ku wada joogaan gurigeedii masay tii ma hameenkaygii ayaad addoontaadii halkan macnaa keentay markaasuu yihi dib dambaysaba xaaraan bay iga tahay maariya ilahay soo dejiyey marka qowlka daba markaynu qabano ya ayuha nabiy lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii bardaa azwaajiga adigoo doonaya dumarkaagi inaad raali geliso haddaba dhaartaa dhaaratay aayadda hore maxay dalilu tahay dhaartaa dhaaratay qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum markuu saasoo kale dumarkii ka dhaartay mar ay xaaladda ka xanaajiyeen bay ahayd rasuulka alay slat slaam oo ay ku yar buqeen dabadeedna ilaa rasuulku bashar bu aha alayh isalaatu wasalaam kadibna dhaar buu maray bil buu ku ayuu ka dhaartay intaasi marka xaaraanta iska yeelay bisha ah xalaal buu ka dhigay o arrintii de way dhamaatay weyaan oo dumarkii xaaraan kamay noqonin isla markaa dhaartii uu dhaartayna muxuu sameeyey kafaaruu sameeyey marka waa kala inu mar markaa mar bishaa uu dhamaystiray ayaa laga fahmayaa markaa de hadduu bishii ka dhaartay dhamaystiray dee kafaaratyamiin laguma lahay laba dhamaata laakiin markan uu rasuulku iska xaaraamaya lada dhexe matla maariya laga soo qaadanba cid kale imka dee dumarkiisii o dhan ah oo cilmubada leey waa markii mariya markaa uu ka noqday ka dhaartii xalaal buu ka dhigay shaygu iska xaraam yeelay kafaarana wuu la yimid kafaarat lyamiinna ah, wuu la yimid wa jacala lilyamiini kafaara ay kafra can yamiini oo tan hore fajacala alxaraama xalaalan rajaca ilaa shurbi اlcasl bacdama kana xaramahu calaa nafsihi waa haddii la idhaha malabku iska xaaraam yeelay malabkiibuu dib ugu noqday u ilaahay subxana wa tacala ku canaantay haddii la idhaho waa wa fii xadiis ibni cabaasin ibni cumar radi allahu canhuma anahu asaaba jaariyatahu addoontiisi ka dhaartay ayuu dib ayuu ugu noqday markaa imika xadiiskani xadiiskii bisha markaa sheegaya markaa saa loo eego maaha waa xadiis tilmaamaya rasuulku alay slat slam isagoo a dumarkii intuu ka dhaartay dumarkaasina inay ahayd maariya ama malabkii uu dabeedna markaa inuu xalaal ka dhigay isla markaana kafaaratyamiin oo la yimid khulaasatu qol waxay tahay hadduu qofku dhaarto oo idhaahdo markaa xaaraan bay gabadhaasi iga tahay afar bilood baa loo kaadinaya afar bilood ayaa la sugaya liladiina yuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacata ashhur waa haddaanu xadidin marka hore oo aanu bil iyo de laba bilood iyo waxa aanu odhanin marka afar bilood iyo wax ka yar markaa weyaan afartaa bilood baa la sugaya afartaa bilood haddii la sugo waa la soo joojinaya waanaynu arki doona xadiis soo socoto waxaa leeyahay imaa inaad dumarkii furto waa imaa inaad ka noqoto labadaa midkood fain faauu fa in allaha gafuur raxiim wain cazamuu alaaqa fa in allaha samiicun calayhim haddii ay faaw ay rajacu kuwii dhaartay marka hore ladiina yuluna min sam trabus arbacata ashhur fain faa ay rajacuu can ililah hadday dhaartii ka noqdaan dee intii ka dhacdayna fa ina allaha gafuur raxiim ilahay wuu dembi dhaafaya wain cazamuu alaaq xaaladdu markay halkaa taagan tahay ama waa inuu furo ama inuu ka noqdo sooma haduu ka noqdo waa la arka hadduu go-aansado furniinna fa ina allaha samiicun caliim ilahay waa ogyahy waxaa loo daliishadaa masale kaleo xagga magacyada ilahay subxana wa tacaala fa ina allaha gafuuru raxiim iyo fa ina allaha samiicun calayhim xaaladan iyadaa uu ka noqday haddii gafiya waxooga ay ku jireen fa in allah afuur raxiim wain cazamu alaaq hadday raggaasi go-aan ku gaadho inay dumarkaa furaanna ilan qalbigooda ilaahay ba oge ilaahay waa samiicun calayhim ha dadka iskama qarin karaan dadka iska qarin karaan dee ilahay qarin karaan subxaana wa tacaala وعن بن رضي الله عنهما qال وxu hi إdا mdت hadday tagto أفر bilood wqifa waa la joojinaya almuli dhaartihii ay alxaalif xataa yudaliqa ilaa uu furaayo walaa yaqacu calayhi alaaqu alaaquna ka dhici maayo xataa yudaliqa ilaa uu furo akrajahu lbukhaariyu wa can sulaymaan bn yasaar raximah llahu qaale wuxu adragtu waxaa soo gaadhay bidcata cashara rajula dhowr iyo toban nin oo min asxaabi rasuuli llaahi salى allahu alayhi wasalam asxaabtii rasuulka ah kulluhum dhammaantood yaqifuuna way joojinayeen almuuli dhaartaha rawaahu ashaaficiyu wa can ibn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu kaana wuxuu ahaa ilaau ljaahiliyati dhaartii jaahiliga ay dumarkooda ka dhaaran jireen asanata ayuu ahaa sanad iyo wasanatayni laba sano fawaqata allahu ilaahay baa u oo u waqtiyey fawaqata allahu ay jacala lahu waqtan arbacata ashhurin afar bilood fain kaana hadduu yahay aqala min arbacati ashhurin afar bilood wax ka yar falaysa biilaain hee ilaa maaha marka hadalkan saxaabadan iyo taabicigan sulayman binu yasaar oo taabici ah oo laakiin dee isaga laftigiisu yihi saxaabadii baan soo gaadhay saxaabada ficilkoodii iyo hadalkoodii baa markaa waa la hayaa marka waxa la kala qaadayaa waxay leeyihin qofka muuli goormu noqonaya oo ilaagu goormu ansaxaya afar bilood wax ka badan hadduu ka dhaarto ayaa ilaa la odhanaya bih laakiin afar bilood iyo wax ka yar afar bilood iyo wax ka yar haddii arrintu ay noqoto dee waa la iska sugi karaa isagay u taallaa laba arimood ba isaga u yaalla markaa afar afrimoodi wax ka yarta oo maxay afartaa bilood wax ka yar waxa wey u yeli karaa muxuu noqonaya ah, isagoon waktigii ka dhamaanin intuu ka noqdo inuu de yimi dhaarantiisii ka kafaaro guto waa qowlkaasi waa sax waana xadiiska aynu kuso marayna imika rasuulka alayh isalaatu wasalaam matala wuxuu yihi saddex bilood ka ag wareegi maayo marka laba bilood markay marayaan ama ay bili dhamaatay ayuu ka noqday hawshii maxaa looga baahanya ilan dhaar buu maraya kafaara gud baa looga bahaya waayo kaasi waa mid weji kale uban weji kale isna lagu leeyahaye inuu halkii gaadhsiiyo sidii nabigu alay sala slam bishii u gaadhsiiyey midna saddexdaa bilood inuu saddexdiiba dhamaystiro hadduu dhamaystirana lagu qabsan maayo laakin hadday saddex bilood iyo afar bilood iyo wax ka badan hadd afar bilood wax ka badan haday noqoto akthar min arbacati ashhurin kule aqwalkan la wa afar bilood wax ka badan hadday tahay laga aqbali maayo markay afarta bilood dhammaadaan ba waxaa lagu odhanayaa haye waa la soo joojinaya xaakimkiibaa u yeedhaya mas-uulkii kalea u yeedhaya waxaa leeyahy labadaa kala dooro labadee in imaa inaad furto waa imaa inaad ku noqoto mucaamalada dumarka sidaasaa saxaabadii laga soo gaadhay islaamkuna uu u berigii hore inta dhaartaan bay laba sano markaa gabadhii oo laba sano laga dhaartay isla markaa markaa aan lana furin dee dhibteeday leedahay waa qof la cadilay kadib markaa wuu soo yeriyey islaamkii oo afartaa bilood wax ka badan baa laga soo qaaday tarabusu arbacati ashhur inay sugaan afar bilood hadday ka badato markaa waa macnaheedu waxa weya afar bilood haday ka badato ayaa lasoo joojinaya weyn lakin tarabusu arbacati ashhur maxaa laga qaadanaya in afartaa bilood uu gaadhsiin karo وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu hi ida mad haday tagto arbacatu ashhurin wqifa waa la joojinay almuli dhaartihi xataa yudaliqa ilaa u furo walaa yaqacu caleyhi طalaaqu xataa yudaliq طalaaquna ka dhici maayo ilaa u furo oo macnaheedu waa maxay isagoo lasoo joojiye haddii aanu furin la odhan maayo gabadhaasi way furantay ilan furinkii isagaa gacanta ku haya ilaa dee tacdiil uu ku sameynayo markaa laga fasakhamaya laakiin ilaa uu isagu ku dhawaaqo haddana gabadhii furi mayso xataa waqtigaba hadduu dhamaado wey waxaan sulayman bn yasaar raximah llahu qala wuxu adartu waan soo gaadhay bidcata cashara waa dhowr iyo toban bidcadu marka waxa weyaan waa saddex ilaa sagaal iyo bilaad rajula min asxaabi rasuuli lahi sala la ala slm kulluhum dhamaantood yaqifuuna way joojinaya almuhli dhaarta rawahu shaaficiyi wa can ibni cabaas radi allahu canhuma qala wuxu uhi kana ilaahu aljaahiliyati dhaartii jaahiligu waxay du markay ka dhaaran jireen alsanata wasanatayn sanad iyo laba sanadii bay ka dhaaran jireen fawaqat allahu ilahay ba u xadiday arbacata ashhurin fain kaana aqala hadduu yahy min arbacati ashhurin فlaysa bه lin أkraجh الbyhaqي وعن بن عabاس رضي الله عنهma أن رaجuلa nin ayaa ظاahara iska dihaaray min imrأati haweenadiisii ثuma dabeetna waqaca عaleyh haddana wuu ku dhacay faأtى النaبiya slى الله علي sl nabga ayuu yimid faqala wuxu uhi inii anigu waqactu waan ku dhacay calayha iyadii qabla an ukafira intaanan kafara gudan qaala wuxu uhi falaa taqrabha hau dhowaanin xataa tafcala ilaa aad samaynayso ma amaraka allah ilahay wuxuu ku amray rawahu alأrbaca waصaxahu التirmidi warajaxa النسائي irsaaلh wuxuu rajxay inuu mrsل yahay rawahu الbزاr min wجin akhر can iبn cabاs radي الlahu canهuma wزaada فيh wuxuu ku kordhiyey kfir walaa tacud kfir <clears throat> kafaaro gudo walaa tacud ha ku noqonin وعan سلمان بن skr radي الlahu anhu qal wuxu uhi dakla رamaضاanu ramadaan baa soo gashay oo fakiftu waxaan ka baqay an usiiba inaan ku dhaco imraأati haweeneydeyda fadahartu minha waan iska dihaaray fankashafa lii waxa iga muuqday shawun shay baa iga muuqday minha iyada leylatan habeen oo fa waqactu calayha waan ku dhacay faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi xarir xoree raqabatan addoon xoreed faqultu waxaan ku uhi maa amliku ma hayo ilaa raqabatii qoortaydan mooyaane qoor kaloon xoreeya ma jirtaba qaala wuxuu uhi fasum soom shahrayn laba bilood mutataabicayni israc raacsan oo rasuul allow miyaan ugu dhacay alladii asabtu kii aan ku dhacay ila min asiyaami soom xaggii mooyaane oo arrinkaba marka hore soom baa igu keenee miyaan rasuul allow laba bilood sooma ma adk kama adkeysan karay waan kusii dhacay haddana qaale wuxuu ihi adcim faraqan adcim ku qoodi faraqan sanbiil amba salad min tamrin timira bayna sitiina miskiina lixdan miskiin dhexdoodu qaybi akhrajahu axmed walarbaca ila nasaa-i wa saxiib ibn khusaymata wa ibn ljaruud waay xadiiskan iyo xadiiskii hore labadu waxay tilmaamayaan halkii waxaynu kaga soo baxnay markii hore waxaynu ahayn eh, haynay ila wadihaar walkafara dihaarku markaa muxuu noqonaya an yaquula rajulu limraatihi anta calaya ka dahri umi waa ninkii xaaskiisii ku idhaahda dhabarka hooyaday baad iga tahay hooyadii dee xaaraan bay ka tahay wala arkaya iyadiibuu ku shabahay marka arrintaasi arin culus weeyaan shaahiliyaddana way samayn jireen waqtigaas wa ka ilaahay subxana wa tacaala soo dejiyey marka aayaadka waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim qadiyaddii u horreysay dhacdayna waxay ahayd saxaabigii la odhan jiray aws binu samit ayay qadiyaddaasi ka dhacday oo markaa xaaskiisii ku uhi anta calaya ka dahri ummi iyadana khawla bintu thacla waa la odhan jiray markaa iyadaa rasuulka u timi alayhi isalaatu wasalaam qad samica allahu qowla latihi tujaadilka fi zawjiha watashtaki ilى اllah wallahu yasmacu tacaawurakuma in allaha samiic basir kadibna markaa aayaadkaasu ilahay soo dejiye markaa kafaaratu dihaar qofka hadduu ihahdo anta calay ka dahri umi ilaa uu kafaaro guto mooyaane ku noqon maayo xaaskiisaas kafaaradina saasay u kala horeysaa addoon xoreynteed hadduu waayo laba biloodoo wada socda oo aanu maalin afuri karin haddii waayo amba uu kari waayo muxuu sameynaya lixdan miskiin buu quudinaya oo mid kastaba hal mar wuxuu cuna uu siinaya haddaba haddiiba ay dhacdo in isagoon kafaaro gudan haddana qadiyadaasi ay dib uga dhacdo xaaskiisii ku dhaco kafaaro labaad inaan lagu lahayn ba halka laga qaatay laakiin wuu dembaabayo kafaaradii horena waa lagu leeyahay istikfaar iyo towbadna waa lagu leeyahay istikfaar iyo towbadna waa lagu leeyahay saxaabiga marka hore dadaal baabuu bixiyey inkasuu qaldamay oo dee dihaarkaa inaanu sameeyo aanay ahayn haddana isaga wuxuu ilahaa wuxuu islahaa soomka ilaasho soomkan ilaasho gabadh markaas sidaa de aad naftaada uga joojisisba laakiin de waa kan haddana arintaas ay ka dhacday saxaabigan kalena isagu wuxu marka hore isagu rabadaan marka kuma qeydine ana rajula dahara imra'atahu uma waqaca caleyha labadoodu wa markaa waxay ka sameyn iyagoo kafaaratu dihaar aan la imanin inay wuquucii sameeyeen ama kudhicitaanka ay sameeyeen rasuulkuna alayه الsala sla markaa uu kafaaradii u sheegay وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن رaجuلا nin ba dahre iska dihaaray min امرأati haweenadiisi oo wuxu uhi anta calaya ka dahri umi anta anti anti calaya ka dahri umi anta maha ثuma waqaca عalayha uu ku dhacay faأtى النabiya slى الlaه alay sl nabga ayuu imi faqal wuxu uhi inii anigu waqactu عalayha qabla an ukafir intaanan kafaaradii la iman baaban ku dhacay marka haddi inaan kafaaro labaad lagu lahayn iyo in lagu leeyahay xadiiskan iyo si caddeeyey qaala wuxuu ihi falaa taqrabha haw dhawaan bu nabig uri ala sala slam xataa tafcala ilaa samaynaysa maa amaraka allah wuxuu ilaahay ku amray wacan salamata bni skrin radi allahu canhu qal wuxu uhi dakla ramadaanu ramadaan baa soo gashay fakiftu waxaan ka biqaan usiiba imraati oo dee aan bishaa ramadaan kafaaro laygu yeesho dabeetana fadahartu minhaa waan iska dihaaray fankashafa li shayun minha shay baa iga muuqday muxuu uga jeedaa leylata bimacnaa gabadhiyo dee hor marmarayso marka arkun baan iyo niyadeydi xaggeeda u kacday wey fawaqactu calayha faqaala lii rasuulu llahi sala llah ala sl rasulka wuxu raqabata addoon xoree faqultu waxan ku uhi maa amliku ilaa waxaan ku xoreeyo wax kale ma haye aniga qoortaydaa waxaan maayo dee raqabada maxaa raqaba loogu tilmaamay qofkan waxay ka dhigan in qoortii la haysto oo kale on madax banaanayn qala wuxu fasum shahrayn mutataabiciyn qultu waxaan ku uhi hal asabtu miyaan ugu dhacay aladii asabtu ilaa min siyaam min asiyaami soom mooyaane oo soomkii ma karayo maaha jidh ahaan inaan u karayn markaas ka muuqata halkaa maxaynu ka fahmaynaa jidh ahaan uu karaa inuu soomee laakiin haddana muxuu ka baqanayaa inuu soomka ah uu ka joogsan kari waayo dumarkii qaali wuxu uhi adcim qudi faraqan faraq markaa waa waa waa sambiil weyn amba sallad weyn oo ilaa dhowr iyo toban saaco qaadayey min tamrin bayna sitiina miskiinan lixdan miskiin kala sii marka haddii aanu hooyadii sheegin walaashii o kale uu sheego anta alaya anti calaya ka dahri ukti oo kale hadduu ihahdo waa lamid bay leeyihin culimadu maxaarimtiisi hadduu sheego hadduu dhabarkii meelaan ahayn sheegana waa lamid ya hooyaday baad iga tahay haduu ihahdo waa dihaar saasun hadduu ataa u cabiro wallahu aclam